bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd faslun fii bayaani axkaami الnajaasaati wa isaalatiha najaasaadka axkaamtooda iyo zuulinteeda axkaamta caddaynteedii ay u fasal yahay fasalkan nusakha qaarna fasalkan wuxuu ka dambeysiiyey xaydka ayb intooda badanna xaydka way kasoo hormarinayaan qaala almusanifu raximah llahu tacaala wakulu maa'icin kharaja min asabiilayni najisun ila almaniya wa kullu maa'icin dareere kasta kaasoo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid hore gadaal najisun najaas waay ila almaniya manida maahane wax allaale wixii hore gadaal ka soo baxo saxare kaadi waa najaas buu ka wadaa madi iyo wedi waa najaas horey ka imaadaan manida laakiin binnuun shahwada dadka laga khalqe laga abuuray iyadoo najaas ma ahan maxaa yeelay waxaa sugnaatay in nebiga sala allahu calayh waali wasalama maradiisa marna laga dhaqi jiray mar hadday qallalan tahayna laga xogi jiray hadday najaas tahay marka xogid kuma filnaateen dhaqiduna eh, marka waa fadli badan tahay in la dhaqo waa afdal dhaqid eh, la-aanta markay qallasho kale layska xogana waxay tusa inaynan najaas ahayn ayb waana asalka bani aadamka laga abuuray ayb wa kullu maa'icin dareero kastoo kharaja soo baxay min asabiileyni ka soo baxay najisun waay kaadida xadiidka caraabiga u daliila min xadiidi anas saxeynka ku sugnaa saxarada iyadana ijmaac baa ku jiro ayb in la dhaqo madida xadiidkii cali baa tusaayo kuntu rajulan maddaa'an in madi badan baan ahaa nebigan ka xishooday limakaani ibnatihi minii miqdaadan amray waa iisoo su'aalay markaasuu wuxuu yidhi iqsil dakaraka watawadda ayb wadida iyadana ibnu cabaas ayaa madida raacsiiyey saa darteed marka wax allaale qaacidada waxay tahay wax allaale wixii ka yimaado hore ama gadaal waa najas waa najis ilaa manida maahan ayb wixii markaa kaadi iyo saxare iyo wixii loo caada yeeshay ha noqdaan ama wax aan loo caada yeelaninba ha noqdaan shay naadir ah inuu soo baxo malax iyo dhiig iyo kale soo baxay dhiig marka nimankaoo kale caado kama ahan inuu ka soo baxo horadooda ka yimaado ayb waxyaabahaasoo kale malax iyo hadday timaado kulli wixii meeshaa ka soo baxo manida ka reeb inta kale waa najaas ayb ila almaniya manida ma manida marka aadami ha ka timaado midda aadamiga xayawaanka aan najaasada ahayn najisulcaynka aan ahayn manida ka timaadana sida asaxa ah cinda shaaficiya waa inay daahir yihiin oo aysan najaas ahayn ile xayawaankii ka dhashayba waa daahir eyga iyo doofaarku laakiin asal bayba iyagu daahir aynan u ahayn wa qaslu jamiici alabwaali kaadi dhammaanteed kaadiyaal dhammaantood oo layska dhaqaana wal arwaathi digo dhammaanteedoo la dhaqo waajibun waajib waay marka inay najaas tahay buu ku ishaarayaa meeshaa marka kaadi oo dhan xayawaan la cuno hilibkiisa ha ka timaado ama mid aan la cuninba ha ka timaado waa sida madhabku yahay laakiin xayawaanka la cuno looda iyo geela iyo ariga iyo digadooda iyo kaadidooda najaas inaysan ahayna xoog badan ayb xadiidkii waxay qabsanayaan iyagu nebigu sala allahu alayh ali wasalam ibnu mascuud buu wuxuu yidhi saddex dhagax ii keen fa wajadtu xajarayni laba dhagax iyo waxaan helay buu yidhi walam ajid ihaalita waxaa markaasaan waxaan u keenay digo marka labadii dhagax buu qaatay wa alqa rawhata digadiina waa tuuray wa qaala inahaa rigsun waa nijaasu yiri marmarka waxay leeyihiin xayawaanka ma'kuululaxmi xataa ha ahaada haddii la doonay waa nijaas wixiisa laakiin riwaayaadka xadiidka riwaayo ka mida ah waxay leedahay inahaa kaanat rawhata ximaarin diga dameer ayay ahayd midii loo keenay nebiga sal l slam dameerkana lama cuno saaladiisa iyo kaadadiisa waa nijaas xuseyn ee midda laysku hayo waa geela iyo looda iyo ariga geela kaadadiisana nebiga waxbuu ku daaweeye shay najaas cayntiisu tahayna waxba laguma daaweey karan waa kii khamrada diiday rasuulka sala allahu calayh ali wasalam oo uu yidhi waa cudur daawo maaha iyo xadiidkii kale ahaa isaguna ilaahay ummaddan daawo ugamaba dhiginba shay uu ka xarimay najaastuna xaaraantii kasii xagga jirtaaba lianna kulla najisin xaraamun walaysa kullu xaraamin najisan shay kastoo xaaraana najaas maahan laakiin wax walboo najaaso xaaraan yaa daran marka labadooda najaasaa daran waqaslu jamiici labwaali kaadiyaal dhammaantood la dhaqo wal arwaahi diga dhammaanteed oo la dhaqana waajibun waajib weeyaan ayb ilaa bowla asabiyi cunuga yar kaadidiisa ma ahane ayb alladii kaa oo lam yaakul aan cunin aطacaama cunto aan cunin oo caano keliya un cabbay ayb kaa isaga marka see la yeelayaa fa innahu isagu yadhuru wuu daahiroobayaa kaadidiisu birashi ilmaa'i fa innahu yadhuru wuu daahiroobayaa dharkii iyo meeshii ay gaartay ayb wuu daahiroobayaa birashi ilmaa'i biyo ku rushaynteed ayuu ku daahiroobayaa calayhi meesha korkeeda lagu rusheeyo najaasada waxay u qaybsantaa saddex qaybood xagga adkaanshaha marka laga fiiriyo najaasatun muqalladatun najaasatun mukhafafatun wa najaasatun mutawasitatun midda muqalladada waa eyga iyo doofaarka ayb midda mukhafafadana waa middaan hadda uu sheegaayo cunug yar sabi markuu leeyahay sabiyadaa baxayso cunugta yarta waa la dhaqaa iyada kaadideeda ayb cunug yar oo wiil ah wax aan caano ahaynna aan cabin caanaha hooyadiis waxaan ahaynna aan quud ka dhiganin yuqsalu min bowli aljaariyati wa yurashu min bowli alghulaam riwaayaadka qaar waxay leeyihin yuqsalu min bowli ljaariyati wa yurashu min bowli radiic alradiic marka cunuga nuugayo wasfi waaye xukunka marku saameynu ku leeyahay ayb haddii marka uu laba ka weynaado oo uu cunto cuno kaadidiisa waa la dhaqaya sida kaadiyaalka kale oo kale waa kaa meeshaan marka cunuga yarka ee wiilkaa laba jirka ka yar kaadidiisu najaas ma ahan maaha waxaa la leeyahay najaas way tahay liajli inay najaas loo rushaynayo laakiin waa najaasa mukhafafa dadka qaar waxaa arkay dhahaya cunug yaroo wiil yaroo aan caano maahane waxaan ahayn cabin najaas ma ahan kaadidiisa najaas waa tae kaadi aan najaas ahayn kaadi bani aadam oo aan najaas ahayn ma jirto ilaa kuwaa kala adag bis middaa marka waa mukhafafa labadaas wixii ka soo haray mutawasit ay noqonaysaa waa in la dhaqa iyaga dhaqid lagula baashiro markaas marka la dhaqaayana najaasta labaa loo qaybiyaa cayniye iyo xukmiye annajaasatu alcayniya waa midda caynteeda ay meesha ku taallo middaa iyada marka waxaa dahaaradeedu ay noqonaysaa in caynta horta la zuuliyo kow aharkeedana in la tirtiro aharku waa maxay urka dhadhanka iyo midabka saddexdaas in laga zuuliyo iyadana wax ahar raad aynan imaanin midabkii marka haddii meesha uu ku haro oo laga fuji waayo laa ba'sa markaa inta la dhaqo la dhaqo la dhaqo ka fuqi waayo meesha laa basa xadiidkii waatay ku jirtay asmaa ayb khawla binti xakiim ayb najaasadii marka midda cayniyada waa taas annajaasatu alxukmiya waxaa la yidhahdaa meeshii najaasa gaartay laakiin wax caynan lagama arka hadda inay najaas gaartay waa la ogyahay cayn iyo athar midna ma laha taasoo kale marka dhaqid unbaa ku filan ilaa walba lama arkaynin meesha waa lagu ogyahay waa najaas ha la dhaqo bis wax kaloo ku soo haraya awalaanay jirin ayb cayniyada xukmiyana marka saas ugu qaybsantaa wa qaslu jamiici labwaali kaadi dhammaanteedo la dhaqo wal arwaahi diga dhammaanteed la dhaqo waajibun waaye waajib ilaa bawla sabiye ilaa bowla sabiyi <clears throat> cunuga yarkay wiilkaa kaadidiisa ma aane alladii kaa oo lam yaakul aan cunin aطacaama cunto aan cunin shay la cabo iyo shay la cuno midna ma cunin calaa jihati takadii uma cunin baa laga wadaa inuu nafaqo ka dhigto cunto ma gaarin weli ayb iyo cabitaan aan caano ahayn inuu nafaqo ka dhigto ma gaarin ayb fa inahu yadhuru uu daahiroobayaa wixii meeshii ay gaartay najaasadaasi birashilmaai biyo lagu rusheeyo lagu firdhiyo calayhi makaanka korkiisa lagu firdhiyo ayuu ku daahiroobayaa meeshii marka kaadidii ay gaartay duuna bowliljaariyati gabadha kaadideeda maya iyada oo waa in la dhaqaa midaas tafriiqaasna marka axaadiistaa tilmaamaysaanfaraha badan ayb walaa yucfaa can shayin min annajaasaati walaa yucfaa lama cafiyo can shayin shay min annajaasaati najaasaadka ka mida ila alyasiira wax yar maahan oo min addami dhiig ah waalqayxi oo malax a maahan iyo waa la cafiyaa mara iyo jirka hadday qofka ka gaaraan salaadana waa iskaga tukan karaa meel yar dhiig yar wax yar oo dhiig ah ama wax yar oo malax ah waa la cafiyaa maxaa yeelay ka dhowrsigeeda shiddo badan waxaana imaanaysa markaa qofkii nabar ku yaallaba ma tukan kara in la dhaho marka waxa yarkaa ah dhib ma wixii badan laakiin yaraanta iyo badnaantana maxaa lagu kala xadaynayaa curfiga qofku waa garan karaa waxaan wax yar yihiin iyo wax badan inay yihiin qofka mukallafka ah ayb wamaa laa ayb walaa yucfaa lama cafiya can shayin shay min annajaasaati ka mida ah najaasaadkii ila alyasiira wax yar oo min addami dhiiga walqayxi malaxa malax a ah ma ahane wamaa wailaa maa shay ma ahane laa nafsa dhiig lahu isaga ounan u sugnaanin saa'ilatun dureeraysa ayb idaa waqaca haddii uu dhaco fil inaa'i weelkii dhexdiisii uu ku dhaco maahani wa maata uu dhinto fiihi fil inaa'i weelka dhexdiisa uu ku dhinto fa innahu laa yunajisuhu ma najaasaynayo isaga halkan marka najaasaadkii wax yaroo dhiiga iyo malax buu ka soo reebay iyo wamaa laa nafsa lahu saa'ila shay marka aan lahayn dhiig dareero iyo wamaa wa ilaa maa iyo shay mooyaane oo waa la cafinayaa kaas laa nafsa dhiig lahu isaga uunan u sugnaanin dhiigga oo saa'ilatan dareeraysa meeshaa marka xayawaanku wixii aan dhiig lahayn sida tixsiga iyo quraanshada iyo duu waxyaabahaas oo iyagu markaa dhiig soconaaya aan lahayn oo guduudanoo marka dhiigga la yaqaanaa aan lahayn kaas marka wixii uu ku dhaco dhib ma laha waxaana laga qaadanayaa xadiidkii nabiga sala allahu calayh waali wasalam idaa waqaca adubaabu fii inaa'i axadikum aw fii sharaabi axadikum falyakmishu ha tiimbiyo faina fii axadi janaaxayhi daa'an wa fii ukhraa shifaa'an mid wuxuu ku wataa caafimaad mid cudur wuxuuna ku dadaalaa midka jiraysan inuu geliyo kan kalena uu isku ilaaliyo oo midka kale caafimaadka qaba hadduu dalaq siiyo inuu ku gubtaa laga yaabaa wixii marka si uu kaas u dhowrto koruu marsanaya kan kaleu kula dadaalaa saasuu nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam marka falyaqmishu dalaalo ishaare aha ku jirta hala dhexgeliyo marka la dhexgeliyo shaahi buu ku dhacay hala dhexgeliyaa la yidhi de inuu ku dhintana waa badan tahay inuu isku dhimaninna waa dhici kartaa hadduu najaasaynayo hala sii halleeyo ma la dhexin dalaalo marka waa dalaalatu ishaaraa ku jirta marka meesha oo falyaqmishu ishaara waxay u tahay inuu saxba najaasaynayo wixii kalena marka waa looga qiyaastay iyagu nusaqa qaar marka waxay qorayaan fa inahu laa yunajisuhu ma najaasaynayo wixii uu taabtay bishardayni bay nusaq qaar ku darayaan laba shardi ilaa an yugayirahu inuu dooriyo maa waqaca fiihi wuxuu ku dhex dhacay sigii weelkii wax ku jiray buu ku dhacay wixii buu dooriyey midabkii iyo wixiiba isku qurmay qurmayo isbedelay markaas maya tagayur baa dhacay waa la iska daadinaya wixii waa najaasaynaya walam yatraxhu taarixun waana inaan lagu tuurin ayb ile xadiidku wuxuu ahaa idaa waqaca dubaabu isagu hadduu ku dhaco haddaa soo qabato ku tuurta adiga waa dalaaladii naska waa laga baxaa bay yidhaahdeen waa inuu isaga markaa iskiis ugu soo dhaco ayb wax ku soo tuuray aynan jirin taqayurna uusan keenin markaas inta la geliy waa isla markiiba laga bixiya haddii taqayur dhaco ama qof uu kusoo tuuro ama adigiiba aa ku ridid baabkii marka dalaaladii waa laga baxayay dhaheen nusakha qaar baa marka bishardayni qorayo wixii inta ka dambayso intooda badanna ma qoraan ayb sharaxay ku dhex sheegaan marka labadan shardi sharaxa kutubta yacni kitaabka sharaxiisay ku sheegayaan oo marka kelmaddaas idaa waqacdaas baa marka waxaa laga fahmay binafsihi inuu ugu dhacayo haddii marka lagu rido oo qof wax kale ay kusoo ridaan ma ka baxaysa imaamu raaficina saasuu sheegay ayb hadday marka inta bataan tixsiyaalkii meesha ku dhacaya ay dooriyaan oo ay markaa iyagu wax la ay wateen iyo meesha ay ku baktiyeen iyo ay ku dooriyaanna waa marka waa laga baxaya xukunkan walxayawaanu kulluhu aahirun marka waxaa kaloo ka muuqatay walaa yucfaa can shayin min alnajaasaati ila alyasiira min addami dhiiggu hadduu badan yahay inuu najaas yahay taasaa hadda warkiisa ku jirto idan marka addamu walqayxu waa najis waa najisun ayb dhiiggaas marka midka doodba kamaba taagna midka xaydka iyo kuwayaalkaas naagaha dhiigga naagaha xaydka ka yimaada inuu najaas yahay war male isaga midkan kale ee jaraaxaadka iyo dhaawacyada iyo ku saabsan ayaa marka bacdi naas marka ay ka hadlaan oo ay yidhaahdaan najaas ma ahan dhiigga kan xaydka keliya unbaa najaas a damul xaydka amaa dhiigga kale maya najaas ma ahan bay dhahayaan kaas marka macaanida marka ku imaan kartana waxay tahay najaasnimada dhiiggaasi imaam axmedna ijmaacuu ku soo guuriyey ibnu taymiya laftirkiisa majmuuculfataawaha waa ishaaray ijmaacaas imaamu nawowina majmuuca wuxuu ku yidhi laa aclamu khilaafan bayna almuslimiin inuu najaas yahay muslimiinta dhexdooda wax khilaafa ma ogi dhiig inuu najaas yahay amaa axaadiidtan kale ee tilmaamayso waran lagu dhuftay qof iyo oo dhiiggii markaas uu ka burqaday iyo oo salaaddii buu ku dukaday ama yacni siyaabahaasoo kale jaraaxaadka iyagoo qabo dhiigga ka da-aya inay ku tuka jireen iyo waa wax lagu xambaarayo daruuro oo si kale oo layskaga dhowraa aysan jiri karin waa salaada ma laga tegaayo markaasoo kale laakiin adoo marka u haysta dhiiggii dhaqi karo dhiiggii najaas maahan in la yidhaha xaaladii daruurada ahayd xaalatul wusci looga qiyaas qaato sax ma ahan qiyaas oo sax ah ma aha ayb labada ijmaac baana ku jir iyo ijmaacaad fara badanoo culammada qaar laga yaaba ay soo naqliyeen ayb malaxdii iyada marka iyaduna waxay leeyihiin waa wax jirkii ku jiray fasaaday isagoo faasid a ah soo baxay waay saxaradiiba cuntay ahayd awel markay fasaadday oy hallawday oy jirkii ka soo baxday najaasay noqotay malaxdiina waa ama dhiig hallaabay ama waxay yidhaahdeen wax kaloo qashin oo sidii saxarada oo kale ah ayay ka dhigeen marka calaa kullin intooda yar waa iska macduur aan laga ixtiraasi karin wixii bata laakiin iyadu waa najaas inay tahay uu sheegay walxayawaanu xayawaankana kulluhu dhammaantiis daahirun weeyaan daahir ila alkalba eyga maahane walkhansiira doofaarka maahan iyo wamaa wixii tawallada ka dhasha minhumaa iyaga ka dhasho labadooda ow min axadihimaa ama midkood ka dhasho maca xayawaanina kala dhasho xayawaan daahirin kale oo daahir ah. xayawaanko dhan marka shaaficiyada eyge khinziir khinziirka najaasadiisada qur-aankaaba caddeeyo qul laa ajidu fii maa uxiya ilaya muxaraman calى طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuucan aw laxma khinziirin fainahu rijsun doofaarkii waa kaasa marka halkaasu ku jiraa eygana duhuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yagsilahu sabca maraatin uulaahuna bituraab duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisa daahirnimadiisa la yidhi weel xadad kuma qumo waxa keliya marka laga daahiriya waa najaas bis idan marka waxay daliil u tahay eygu inuu najaas yahay najaastii marka ma carabkay uga taallaa jirkiisao dhan ma uga taallaa carabkii oo ashrafu jismihi ah, haddii najaas uu noqday inta kalena min baabi awlaa bay uga qiyaasteen qaar kale waxay yidhahdeen eyga carabkiisa daa'iman jirkiisu ku tirtiraa oo waa isleefid badan yahay marka najaastii mar walba jirkii marka daahiray ku tahay taasoo kale marka waxaa la yidhaha xataa hadday asalku daahir ou ahaa jirka kale daahirkan baa marka lagu qabsanayaayo inay badan tahay eygu inuu isleefleefo isagoo dhan marka najaas inuu yahay walxayawaanu xayawaanka kulluhu dhammaantiis daahirun waa ila alkalba iyo walkhinziira ma ahani labadaa iyagu daahir dameeraha fardaha kulligaa daahir wax kaloo dhan wamaa tawallada wixii ka dhashay minhumaa labadooda ka dhashay oo ey iyo doofaar waxay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood maca xayawaanin daahirin uu ka dhalo eygii iyo ridii waxay iska dhalaan waxarba ha ahaatee waa nijaas maxaa yeele horaan usoo sheegnaye baabu tanjiis wuxuu raacayaa akhasu waalidayhi labadiisa asal midka ugu xun ayaa la raacsiinayaa baabu nikaax marka la joogana labada aabbo kan ugu kan addoonkaabuu yani baabu nikaax marka la joogana hooyadu raaca hooyada baabu nasab marka la joogana aabbahu raaca baabu nikaax hooyadu waxay taho cunugu la ahaanaya ayb hadday hooyadu addoon tahay wiilku addoonuu noqonaya waxaa iskale ninkii addoonta lahaa ayb ninkeediina markaas xorba ha iska ahaada haddii la doono wiilkiisa addoon laleeyahay saa darteeda marka addoon in la guursado loo diiday hadda ogow taas maahan ninku addoontiisa milkulyamiin waxay ugu dhasho waa xor maxaa yale nikaax maahan kaas waa milkulyamiin marka haisku qaldin milkulyamiinka iyo nikaaxa nikaaxa waaye waxa hooyada cunuga uu ku raacay amaa milkulyamiinka naagtan addoon waaye sayidkeedii baa u tegey uuray u yeelatay ilmaa u dhashay ilmuhu waa xor maxaa yale nikaax maaba ku dhalaninba kan milkulyamiin uu ku dhashay iyaduna umulwalad iyo mustawladaa la iraa mid wax laga dhashaday ayb waalmeytatu baktigiina kulluhaa najisatun waxyaabaha najaasaadka waxaa ka mid a meytada meytada dhammaan waa najaas ila samaka malayga waljaraada ayaxa walaadamiya maahani uxillat lanaa meytataani wadamaani fa ama falxuutu waljaraad wa damaani falkabidu wاطixaal ayb baktigii marka kulligiis isagoon waa najaas bakti marka la yidhahdana waxaa laga wadaa wixii sidiisa u dhintay ama wixii aan gowrac sharciga ku dhicin waa bakti qofka mushriga maalan wataniga ah waxa uu gowraco waa najaas maxaa yeele waa bakti baktinimadii kama bixin gowraciisa waxba mataraayo maadaama uu watani yahay ayb marka meyte marka lagu yidhaha wax uun iska dhintay ha u qaadanin keliya maca waxay hadda dad gaalaha oon ahlu kitaab ahayn ay gowracaan baktigaa ku xisaabaysa lamad adaad taabato qoyaankiisa ku gaaro oo ku najaasaynaya wlmaytatu kulluhaa najisatun dhammaanteed waa najaas ila samaka malaayiga iyo waljaraada maana iyo walaadamiya aadamigii isaguna waxaa weeyaan ma najaasoobayo geeri eh, nolol iyo geeri midna najaas kuma aha ilaahay baa karaameeyey aadamigu marka gaal muslim wuxuu doonaba ha ahaado ayb maxaa lamida marka meytada waxaa kaloo meytada lamida wixii neef isagoo nool laga soo jaray neefkii isagoo nool ayaa wax laga soo gooyey waxaa ama waa ka go-eenbo sideedayba uga go-een waa najaas way ka go-een marka waxay noqonaysaa najaas ayb ninbaa maalan ugaarsiyu samaynaya sagaaruu ku tuuray sagaaradii markuu ku tuuray say waa rafanaysay waxbaa ka go'ay lug iyo wax lamida ka go'day neefkiioo nool buu ugu tegey sagaaradiiyo weli ruux leh markaasuu wuxuu ku xalaashaday gowrac lugtaas ka go'day macunaa ma macunayo liannaha infasalat wahiya xayatun iyadoo weli noolay ka go'day waa bakti camal kaa iska dhaafaa inta kaloo cunayaahaddii marka ay dhimatay iyada intuu ku gano bismillaahi yidhaahdo iyadoo dhimatay qaar kala go-an iyo ugu tagana waa wada cunaya maxaa yeelay bisinkaasuu iskaga xalaalooban iyadoo nool inay go-day lama oga ayb waxyaabahaas marka neefka ka go-o dhogorta iyo timaha marka laga reeba dhogorta neefka iyo timaha iyo waxyaabaha haddii laga goosto oo laga xiirto dhib male iyada ayb wamin aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaahan wa mataacan ilaa xiin marka ilaaha noogu gallad sheegtay kuwaas walxayawaanu markaa wuxuu yidhi waalmeytatu kulluhaa najisatun ila samaka waljaraada waalaadamiya maahani wa yuqsalu linaa'u weelkii waa la dhaqaa min wuluuqilkalbi eyga afgelintiisa ayaa laga dhaqaa walkhinsiiri doofaarka afgelintiisa sabca maraatin toddoba jeer ixdaahunna midood bituraabi ciid ay tahay eygii iyo doofaarkii waa israaciyeen doofaarku marka qiyaasay eyga uga dhigeen laakiin alimaamu nawowi waxa uu yidhi doofaarka najaasadiisu in toddoba jeer la dhaqo deliil looma hayo hal mar haddii layska dhaqo waa iskaga filan tahay toddoba jeer iyado qasab shardi ma aha laakiin madhabkuusawsaana ah marka sheegawayuqsalu linaau weelkii waa la dhaqaa min wuluuqil kelbi baa laga dhaqaa eyga afgelintiisa walkhinsiiri doofaarka afgelintiisa sabca maraatin toddoba jeer bimaa'in biyo dahuurin oo daahira lagu dhaqaa macnaha iyo bituraabi ahuuriha bituraabi ixdaahunna midood bituraabi ay tahay ciid ciid iyada markaa daahir ah ay tahay ayb marka ciidda iyadoo qalalan marka waxba ma goynayse marka ciiddii xoogaa inta la qooyo markaa lagu dhaqo ciiddaas marka booskeeda saabuun iyo ooma iyo ma geli karaan ma geli karaan ibnu daqiiqilciid saasuu leeyahy sababtaynan u geli karinna waxay tahay ciidda waxaa laga yaabaa macno oomada aan ku jirin inay ku jiraan macnahaas waa maxayna najaasadan eyga maadaama ay adag tahay ayaa labadii shay ee lagu dahaaro qaadan jiraa layskugu daray oo waxa lagu dahaaro qaataa waa biyo iyo ciid soomaa labadiiaa layskugu daray marka turaabta waxaa ku jirta macno inay dahuur tahay haddii biyo la waayo bedel ay dahuur ka noqon karto laakiin oomo bedel ma ka noqon kartaa biyo maya <coughs> maadaama macnahaas uu ku jiro oomay saabuun waxay u matarayaan in ciid la isticmaalo <clears throat> wa yuqsalu min saa'iri najaasaati najaasaat intii soo hartay ee baaqi ah waa la dhaqaa maratan mar waaxidatan oo hal keliya ah ah ta'tii calayhi ta'tii ay imaanayaan shayga dahirinaya biyaha ay ku imaanayso calayhi cala almutanajisi mutanajiska korkiisa shaygii najaasooda ta'tii calayhi marka wuxuu ka wadaa biyuhu waa inay najaasta kor uga yimaadaanay ku soo arooraan ee najaastii haddii biyo yar la dhex geliyo biyihii bayba najaasaysay waxba ma goynaysa markaas ayb marka tatii calayhi marka waxuu ujeedaa biyihii waa kuwana wax lagu daahirinayey maradii la daahirinayana waa tanaa kor inooga keeno oo biyuhu ay arooraan oo ay najaastii markaas korkeeda ku arooraan bikhilaafi laakiin haddii maradii inta lasoo qaato baaf yar biyo lagu shubto la dhexgeliye lagu dhaqo najaas najaas lagu sii dhaqaayo oo kale waa in marka biyihii kor looga soo shubo ayb tatii caleyhi saas u jeeda waxayna ka qaateen xadiidkii acraabiga ninkii rimasaajidka ku kaadiyey nebigu wuxuu yidhi biyo soo qaata fa amara bidanuubin min maa'in fa uhriiqa calayhi wadaan biyo ah ayuu amray in lasoo qaado najaasta korka looga shuba taasaa marka najaastii marka haddii kalena waxaa weeyaan diib najaastii lasoo qabto de biyihii waa ogeyd haddaysan qullitayn la ekayn waa najaasoobaayeen ama taqayur ha dhaco ama yownan dhicin ayb marka saas in loo daahiriyo wahalaatu saddexna afdalu way fadli badan tahay saddex jeer in la dhaqo midii mutawasitada waay midda hadda uu sheegaayo sabca maraatin eygana waa midii eh, hayd muqalladada midii mukhafafadana hore usoo sheegay waa birashi tii ku daahiroobaysa <clears throat> biyaha marka hadday laakiin badan yihiin qolitayn oo kale ay la egyihiin maradiiyo najaasa haddii la qabtay la geliyo lagu dhaqo dhib ma laha maxaa yeele biyihiiba mutanajis ma noqonayeen ilaa inay doorsoomaan bay ku noqonayeen mogtahay laakiin biyahan weelasha ku jira yaryar oo kale in kor looga keeno ay tahay <coughs> labadaasaa marka kala gedisanaan in najaasada soo aroortay inay biyuhu soo arooraan usaalada iyada usaalatu najaasa wax la yidhaahdaa jiro xuguna iyadana marka culummadu u sheegaan yacnii najaasadii maradii najaasowday biyihii lagu dhaqay iyaguma xukunkoodu muxuu noqonayaa haddii meel lagu ururiyo haddii meel lagu ururiyo oo aynan isbedelin taqayur uunan ku imaanin ziyaadana aysan ku dhicin haddii marka biyuhu intay awal ahaayeen ay ka bataan najaasaa ku dhex jirto waa la dareema haddaynan biyuhu qusaalada aynan siyaadin wax tagayurana ku imaanin waa daahir sidooda ayru muaahir laka ma daahirin karaan limaada ayru muaahir cinda shaafici aynan u ahayn waa mustacmalqusaaladana marka halkaasay marka ku sheegeen waidaa takhallalat ilkhamratu khamradii haddii ay khalowdo binafsiha markuu nijaasadii biyo in lagu daahirinayo ka soo sheekeeyey ayuu wuxuu sheegayaa waxa maa yadhuru bilistixaalati istixaala wax ku daahiroobo istixaala waxaa la yidhaahdaa alintiqaalu min xaalatin ilaa xaala shaygan xaaladdii waa ka baxay xaalad kale u baxay najaasu awal ahaa xaaladdii uu ku jiray buu ka baxay xaalad kale u baxay wax maku ku sidaas shaaficiyadu waxay qabaan inay istixaalada ku daahiruudo khamrada keliya khamra wixii ka soo harayna inaynan ku daahiroobaynin istixaala tiibuu marka sheegaya wuxuu leeyahay waidaa takhallalat ilkhamratu khamradii hadday khalowdo binafsihaa iyada nafsadeeda ay khal iskugu beddesho dahurad way daahiroobaysaa wa in khullilat haddii la khaleeyo laakiin bidarxi shayin shay ku daristiis khal loogaga dhigo fiihaa iyada dhexdeeda lagu daro lam tadhur ma daahiroobi khamradii iyada iskeed hadday daahir u noqoto iyada iskeed hadday khal u noqoto khalku haddee nicma lidaamu lkhallu waa kii nabiga yiri sal l khamrada in la khaleeyana waa la reebay oo loo qasto iyada oo inta wax lagu dardaro waakii abu dalxa uu yidhi ilmo yareeroo agoon ah yaa jiro oo khamro markaa bood uga dhintay markii dambe khamrada taxriimkeedaa yimid khalma looga dhigaa kuwaas kii in marka khal laga dhigana uu reebay rasuulka sal allahu alayh ali wasalam haddii marka iyada iskeed isku bedesho waxaa la mida qoraxay taallay qoraxdii baa laga qaaday hoosaa la dhigay waa isbedeshay khalay noqotay hoos bay taallay waa laga qaaday qoraxdaa la geeyey waa isbedeshay khal bay noqotay iyada la isbedeshay markaas wax lagu daray iskuma bedelin way daahiroobaysaa markaas sideedana khamradu najaas may amase ma ahan masalo bayn alculamaa khilaaf ka taagan waa laakiin shaaficiyada iyo jumhuur jumhuurulculamaa ay qabaan <clears throat> khamradu inay najaas tahay najaasadeedana waxay ka qaateen yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun mana la dhihi karaa qamaarka iyo asnaamtuba najaas maaha sanamka la caabudo haddii saa loo taabta najaas inuunan ahaynaa lagu ijmaacsan yahay khamrada maxaa iyada nijaas looga dhigay rijsun kulli waa u wada taallaaye culummada waxay ku jawaabeen wixii ijmaaca uu bixiyo ijmaacaa bixiyey intii ijmaaca uunan bixinin baaqi halkaasay ku tahay macan waa dalaala qawiya maysirka iyo qoryahan lagu ay ku qori tuuro jireen iyo asnaamta iyo ijmaac baa marka waxaa ku guntamay iyagu inaynan najaasatulcayn inaysan qabin oo najis inaynan ahayn khamradii laakiin iyada laguma ijmaacin mar haddaan lagu ijmaacin rid suntaasaan joogaynaa marka ayb marka inay iyadu najaas tahay khamradii halkaasay marka iyadana ka timi wain khullilat haddii la qaleeyo bidarxi shayin shay ku daristiis lagu qaleeyo fiiha iyada dhexdeeda lagu daro lam tadur ma daahiroobin ayb faslun wayakhruju min alfarji alaaatu dimaa dhiigga eh, farjiga waxaa ka soo baxo saddex dhiig damu lxaydi xaydka dhiiggiisa wanifaasi nifaaskii dhiiggiisii walistixaadati istixaadada dhiiggeeda ayaa farjiga ka soo farjiga naagaha saddex dhiig baa ka yimaada xayd nifaas istixaada xayd marka luqatan asayalaan ayb xaadati shajaratu haddii la yidhaahdo xabagteedii baa daadatay nifaaskuna marka waxaa weeyaan min annafsi buu ka yimid baa la yidhi oo naagtii marka dhiigga nifaas uu imaanay nafsadaa ka soo baxayistixaadadana waa midka ku yimaado eh, jirada falxaydu xaydka huwa alkhaariju waa midka soo baxo min farji lmarati naagta farjigeeda ka soo baxo calaa sabiili sixatina uga soo baxo caafimaad jidkiisana uga soo baxo min gayri sababi lwilaadati dhalmo sababteed la-aanteed wax dhalmo sababteed iyadoon jirin aanna jiranayn dhiigga ka yimaadaa waxaa la yidhaha xayd caado wey waa nebiguna sala allahu alayh ali wasalam waa kii yidhi eh, xaydku shayun katabahu llaahu calaa banaati aadam wa lownuhu midabkiisuna aswadu madow weeyaan muxtadimun aad u gaduudan muxtadimun yacnii aad u guduudanoo guduudku intuu ka batayba madow ku dhowaaday guduudku hadduu aad u bato madowba kusii dhowaadaa ladaacun oo wax gubaaya oo hur iyo gub leh ayb xadiidkii marka waxau waa ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu ama yacrifu labada loo dabdiyey dhiig marka la garanaayo ama yacrifu dhiig marka ur leh wanifaasu nifaaskuna huwa alkhaariju waa midka baxo caqiba alwilaadati dhalmada ciribteeda ayb nifaasku waa markay hawaantu dhasha kadib dhiigga ka yimaado ka socdaa la dhahaa nifaas ayb caqiba alwilaadati waa dhiig umuleedka dhiiggan marka umusha iyo midkan xaydku waa isku axkaam keliya muddadooda kala badan bis keliya muddada ay socdaan ayaa kala badan ama axkaamta inta kale xaydka eesa isku mid maarmaa marka waxay yihahdaan muddaduna marka waa muddatulxayd camal day isku mid yihiin ibnu rajab marka wuxuu yidhi warkaas ibnu xasmi waxbaa laga sheegay wax laakiin uga horreeyey ma lahan wannifaasu huwa alkhaariju waa mid ka baxo caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheeda soo baxo ayb wlistixaadatu dhiigga istixaadadana huwa alkhaariju waa mid ka yimaado fii gayri ayaami alxaydi maalmaha xaydka maalmo aan ahayn wanifaasi maalmaha nifaaska umusha maalmo aan ahayn kan socdow saddexdii dhiigow kuu kala qeexay kuu kala sheegay kan marka istixaadada jirow ku imaadaa wakhtiyada xaydka wakhtiya aan ahayn haweentu way aragtaa iyadaasaa marka aad u war badan khulaasadeeduna marka naagtu inay naagta mustaxaadada ah inay tamyiiz leedahay hadday tamyiis leedahay tamyiiskay ku soconeen tamyiizku waxaa weyaan dhiiggii xaydka iyo midkan kale ay kala sooci kartaa oo kii xaydkana marka sakhaano adeyg iyo wuxuu leeyahay iyo madow iyo kan kalena ma laha labadii waa kala garanaya saasay ku kala sooci kartaa mar hadday tamyiis leedahay tamyiiskay ku soconeen marka tamyiis ma laha laakiin caaday lahaa jirtay intaan jiradan ku dhicin dhiiggeedu wuxuu ahaan jiray lix maalmood oo awalu shahri ah bisha bilowgeeda caadadeeday u noqonaysaa oo bil walbaa lixda maalmooday ugu horeyso ayay isxaydinaysaa inta kalena waa daahir salaaddii waa laga rabaa soonkii waa la imaanaya ninkeedii oo tegaya mahadday caadada iyo tamyiizka iska hor yimaadaanna ayuhumaa yuqadam tamyiizkaa la hormarin naagtii waxna waa kala sooci kartaa caadadiina yacnii lixda maalmood ugu horraysay heli jirtay tamyiiskeediina wuxuu u sheegay lixda dambe in xayd jiro tamyiiskii caadadii baa iskhilaafay soo maa tamyiiskii ku soconay marka caadadii marka waa laga xoog badan yahay markaas ayb labadiiba ma leh waa mutaxayira waa wareersan tahay caadana ma taqaano ama horaba uma lahaa jirinba weligeed ma dhiigin markii ugu horreysa uu ku dhacasaan nabarkan dhibkan baa bilaabda ama waa lahaa jirta laakiin waa ilowda waa isku dardaranta way ilowda intaba mutaxayira waa iskaga noqon kartaa ayb caadana male marka tamiizna male midda mutaxayirada taas waaye marka midda warkeedu badan yahay alimaamu nawowina uu yidhi min cawiisi lmasaa'il masaaisha kuwa ugu dhibka badan wa midda uu yidhi waxayna u badan yihiin yaqiin maxaa lagu hubaa naagta aqalulxayd yowmun wa leylahu yowmun wa horta waxaa la hubaa inay xayd qabto maalin iyo habeen marka waxaa weeyaan waa la hubaa salaadda waa ka joogi dhankaas marka xaydka iyaa loo dadaalay yani waxaa loo dadaalay cibaadaadka iyo dhankaas ayb maalin iyo habeen marka waa xayd inta kale marka istixaaday ku jirtaa iyadoo haddana sidaas ah soonkii oo kale ay ku jirtay soonka ile naagta waa soo qallaysaa soo maaha soonkeediibaa marka war imaanaan shan iyo toban maalmoodna aktarul soo maaha haddii marka dahaarada loo dadaalayana maxaa la dhihi lahaa shan iyo toban maalmoodaa ugu badnaan la hubaa in xayd naagtan ka socdo yowmun waleylana marka xayd loo gooyo shan iyo tobanna inta ugu badan ay noqoto adigu marka lix iyo toban maalmood wixii ka badan oo afar iyo toban ama saddex iyo toban ayaa yaqiin waxaa loo hubaa soonkeedu inuu dahaaro ku dhacay inta kalena qad wa bisha kaley ku daraysaa marka soon bil kale markay ku dartaa toddobiy labaatan maalmood ama sideed labaatan maalmood ama sagaal labaatan uga soo baxaysaa tiradii marka uga soo baxday xisaabi hadday soddon ku dhammaatay bishii haddaynan ku dhammaanin taasaa marka hadhow labadii bilood talfiiqooda marka isugeyntooda afariyo toban ama saddexiyo toban xaggan ka timid afariyo toban xaggan kale ka timid toddobiy labaatan laba maalmood oo kale marka la imaanaysa ama mday soddon day ahayd yani sagaal labaatan day soddon ahaydna saddex maalmood ayb masalada marka eh, mutaxayirada iyo ay ka bixiyaan kutubta mudawalaadkana marka aada u sheegto ayb masalatu ra'ad ay dhahaan weyaan marka kan isagu ma sheegaayo maadaama kitaab mukhtasara u yahay laakiin midaas iyada marna waxaa loo dadaala eh, dahaaradii marna mar cibaadadii baa loo dadaala yayse cibaado fakaninaa laysleeyahay mar kalena waxa waaye waxaa laleeyahay cibaadadii amay ku dhacdaa iyadoo dahaara aynan jirin ixtiyaad dartiisa marka labadan bilood marka soonkeeda iyo lool ay ula imaanaysawa aqalu lxaydi xayd inta ugu yar yowmun wa leylatun waa maalin iyo habeen wa akaruu inta ugu badanna hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood waay wa qaalibuhu inta ugu badanoo qaalib ah qaalibka marka waxaa laga wadaa naagaha siday u badan yihiin sittun ow sabcun lix ama toddobo xaydku muddadiisu luqadana ma lagu qadarin sharcigana laguma qadarin laakiin caadadii istiqraa iyo tatabuc ayaa la sameeyey yowmun wa leyla ijmaac waay horta inuu iska yaraa karin ayb akarkiisuna marka shan iyo toban bay yidhaahdeen intii la arkay marka naag naagta ugu badnayd oo la arkay xayd intuu u jooga shan iyo tobanay noqotay wa haalibuhu sittun aw sabcun waaye sida badan wa aqalu nifaasi nifaas inta ugu yarnaa laxdatun ilbiriqsi waay albaras maxay ka wadaan cunugu marku soo baxo in dhiig la waayo waa suurtagal ayb wa akaruhu inta ugu badanna sittuuna yowman lixdan maalmood waa inta ugu badan waa lixdan lixdan hadduu dhaafo nifaas maaha waa istixaado ay baabkeeday geliyeen wa haalibuhu badankiisna say naaguhu badan yihiin arbacuuna yowman afartan waa naaguhu laakiin maahan inay dhiigu hadduu ka go'o labaatan beri uga go'o salaadeedii inay la timaado waa maaha inay afartan iska sugto mar walba ayb haddii ay dhacdo laakiin afartan maalmood inuu iska sii socdo afartan gaaro afartanka ugu badanna waa la yidhi lixdankana waa la yidhi ayb labadaba marka waa la sheegaa bacdi ahlilcilmi waxay soo raraayaan wax ijmaac ku dhow afartan inuunan dhaafin wa akaruhu situuna yowman wa haalibuhu arbacuuna yowman istiqrana waay waxa la cuskaday oo dhan maaha wax kale wa aqalu duhri naag intay xayd ka daahir tahay inta ugu yar bayna alxaydatayn laba xayd dhexdood ay daahir ka tahay hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood ilaa akaru xayda shan iyo toban ahaa aqalu duhri marka muxuu noqonayaa shan iyo toban duhriga inta ugu yar walaa xadda xad male liakarihi inta ugu badanna xad malaha sababta waxaa laga yaabaa naagtii inta xayd ka go-oba inay weyse mar dambaba xayd waa dhacdaa naago sanawaad ama dhowr sanad laba sano wax xayda inaynan arkin marka duhrigiisa inta ugu badan duhriga lama xaday karo wa aqalu zamanin waqti inta ugu yaroo taxiidu fiihi lmar'atu naagta ay xaydaysaa tiscu siniina sagaal sano daada ugu yar oo naag ay ku xayshaa waa sagaal intii la arkay waa wax sagaal ka yar lama arkin wa aqalu lxamli uurkan inta ugu yarna naagta intay sidi karto uur sittatu ashhuurin waa lix bilood wa akaru inta ugu badanna arbacu siniina afar sano imaamu shaafici baa wuxuu tilmaamay ilaa afar sano in la arkay naag markaa ilmo caloosheeda ay ku jireen wa qaalibuhu qaalibkiisana tiscatu ashhurin waa sagaal bilood aalibka lixdan bilood marka inay ugu yartahay see lagu keena laba aayadaa la jamciye ayb wlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni aayad ay tiri laba sano kaamil ayay nuujinayaan aayad kalena waxay leedahay waxamluhu xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahraa cunuga uurku sididdiisa iyo naaska go-iddiisa soddon bilood uhay laba sano marka waxaa u goysaa in la nuujinaayoba ka dhig afar iyo labaatan bilood soo maha intaa laba sano afar iyo labaatan bilood soddonkii ka jar marka soddon afar labaatanka jir lix baa soo haraysa lix marka in uurka lagu siday baa imaanaysa wixii lix bilood ka yaraado uur ma aha masaa'il badan baa ku xirmaysaa dhow baabu nikaaxa iyo meelahaas marka la gaaray iyo dalaaqa iyo meela fara badan ayb iyo ciddadka iyo maxaa yeele haddii lix bilood ka yar inay ku dhashay la arkay naagtan waa uur horaa jiray marka saasaa loo aqoonsana hadday lix bilood markaa ku dhashana waxaa dhici karta isaga inay marka waxaan u dhashay ninkaa markaas qabo lixda bilood marka waa inta ugu yar labadaas aayadoo laysu gegeeyeen xukunka ka istimbaadeen wayaxrumu bilxaydi xaydkii waxaa xaaraam ku noqdo wanifaasa iyo nifaaskii darti amaaniyatu ashyaa sideed shay baa xaydka dartiis xaaraan ku ah nifaaska asalaatu salaad oo naagta intay xayd qabtaan ma tukan karto ayb wasawmu soonkii baa ka xaaraam oo ma soomayso wa qiraa'atu lqur'aani qur'aankii akhrintiisii baa ka xaaraam iyadana marka waxaa loo cuskaday nebiga sala allahu alayh ali wasalam shay ka celin jiray janaabo qur'aan akhriska ma jirin aan ahayn janaabada janaabada unbaa nebiga ka reebi jirtay inuu qur'aan akhriyo say uga reebi jirta marka sida ay tahay ma cadda xadiidka laftirkiisana dacfi baa ku jiro baraa asliyana waxay tahay inay akhri karaan qur-aanka akhrintiisu waa asal waa u bannaanayd nas in la helo qiraa'ada reebe xarimaya in la helo mana leh laakiin waa la dhihi karaa waa laga fiican yahay qur-aan inay akhriso ninka junubkaa ah sidoo kale ka fiicnaantaasna waxaa laga qaadanayaa marka inii karihtu an adkur allaha wa ana calaa gayri dahaaratin oo nebigu wuxuu jeclaan jiray markuu ilaahay xusaayo dahaaro kaamila ah inuu qabo ayuu jeclaan jiray marka waxaa la dhihi karaa qiraa'at alqur'aan liljunub ama lilxaa'id xaaraam afka in lagu ballaariyo waa adag tahay karaaha in la yidhaahdana wax dhiba malaha ibnu cabaasna waxaa ka ansaxday isagoo junub ah inuu wardigiisa iyo juskiisa qur-aan inuu akhrisa jiray bukhaari baa marka tacliiq ahaan ku wariyey waana sanad saxiixa uga ansaxday haddii junubku marka uu akrin karo xaa'idka min baabi owlaa iyadaaba uga owlaysan markaa inay akhriso maxaayle ninkii janaabada qabo intuu musqusha gala soo qubaystaba oo wakhti yar uu ka xigaba haddii akhriskiisu u bannaanaaday middan toddobada maalmood joogaysa min baabi owlaahu diin cusubna maahana owowna laakiin haddaan marka xaaja waxba jirin iska dhaafta saasaa wanaagsan wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisaa ka xaaraam ah wa iyo xambaaridiisa kitaabka musxafka taabashadiisa xambaaridiisa waa ka xaaraam xadiidka nebiga laa yamasu alqur'aana ilaa daahirun ama laa tamasa alqur'aana ilaa wa daahirun ha taabanin qur ilaa adoo daahir daahir marka la yidhaahdana macnaha kaamilkaa lagu xambaarayaa daahir qofka waxaa la yidhaha sharcan markuu daahir yahay ma lagu caaridi karo marka ina almumina laa yanjus muminku ma najaasoobo ma lagu caaridi karo muminku marka ma najaasoobo manaa cayntiisu najaas ma noqonaysa xadadkuna wax isaga ku dhex jira dhididkiisa iyo korkiisa iyo najaas maaha ninka junubka dhididkiisu najaas maba ahanba laakiin isaga haddii la yidhaahdo marka in almumina laa yanjus tan lagu cileeyo waxaa imaanaysa marka qofka isagoo daahira salaada ha tukadaa la yidhi haddaa soo janaabo qabana ha iska tukada marka ila ina almumina laa yanjus muminku ma najaasoobay marka sax maaha nabiga wuxuu leeyahay marka inii karihtu an adkura allaaha wa ana calaa gayri ahaaratin oo nebigaa xaalad xaalaadkiisa ka mida calaa gayri ahaaratin ku sugan ee muminku mar walbo iska daahir marka maxay noqonaya marka in macnahaas kale uu yahay cayntiisa daahir xadadkan ku qumay dartiis yacnii najaas uma noqonayo yacni korkiisii iyo lididkiisii iyo uma noqonayo maxayna ku timidba abu hureyra nebiga arkay uu ka dhuuntay markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi janaabaan qabay markaasuu nebigu wuxuu yihi subxaana allah ina almumina laa yanjus yacnii inaad ii timaado isalaanto waxba najaas kaa xasili maysa nacam adiga daahir baa tahay cayntaada sababkuu ku yimid baaba sidaas ahba ayb masaladaa marka iyaduna waxaa weeyaan masul musxafka qof aan weyse qabin kitaabku ma taaba kara aayadda qur'aankana laa yamasuhu ila almudahharuun labada tafsiiree ku jirta mid ka mida waa tilmaamaa macnahaas nacam ma la ilqey karo tafsiirkaas kale nacam haddii malaa'igta lagu fasirana yani ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa min baabi owlaa malaa'igtiiba hadday fii suxufin e, mukaramatin marfuucatin mudahara biaydii safaratin la yidhi malaa'igtiiba aynan e, yacnii ay taabanayso iyagoo yacnii la dahiray min baabi owlaa bani aadamkii baaba ka sii ah buumarka uma aynan fahmin aayaddan inaynan sidaa ahayn ayb marka dadka qaar baa doodyaab la keeno waxay yidhaahdaan xilligii nebigu uu hadlayay maa musxaf jirayba waxaa laleeyade nebigu isagu sooma dhihin aanka ha kula safrinina ama musxafka ilaa ardi alcaduwi laa yusaafir axadukum alqur'aana ilaa ardi alcaduwi haddii lagu yidhaha ka waran xadiidkaas waagii nebiga nebi muuse musxaf iyo qur'aan qoran maba jirin haddii nin ku dooda ka waran sax maaha musxafkana waxaa loo jeedaa marka wixii qoran oo qur-aan maxdi ah meel lagu jamciyey ama hal jus ha ahaado ama soddonka jus ha noqdaan dadka qaar hadday fiqigu ka dhumo waxay rabaan iska sheegaanwaxaa dalaalo beenaysa marka wax allaale xugun walbo musxaf ku tacalluqo in layska ibdaaliya imaanaysa marka ilaa waagii nebiga ma jirin in la yidhah markawaxaasna qof dhahaya maaha ijmaacaad badan baana ku soo arooray oo arrinkan yacni shibhi ijmaac shibhi ijmaac ibnu taymiya sa ijmaac waa sheegaa laakiin shibhi ijmaaca waxaa sheegay eh, ibnu rajab ibnu cumar iyo sacd bn abi waqaas ayuu ka sheegay walam yuclam lahumaa mukhaalifun wax mukhaalifana looma haayo marka laba saxaabi oo wax mukhaalifa aan loo haynin yaa jirto marka waa dalaalo aada u xoog badan calaa kulli inaan marka lagu degdegin ilmaha yaryarka culimmadu waxay yidhaahdaan ee qur-aanka baranaya sabiga oo dugsiga ku jira dhib male musxafkii inuu qabta najaas unbaa laga fiirinaa maahane isaga dhib malaha ile waa ma la dabdin kara isaga weysadiisa iyo wixiisii qofkii laakiin wax kala garan karo inuunan taabanin wa dukhuululmasjidi masjidka gelistiisa ka xaaraam oo masaajidkii marka inay gasho iyagana waxay u qaateen waxay ka soo qaateen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin walaa junuban marka laa taqrabu salaata meelaha salaada lagu tukado tafsiirka yani salafka saxaabada qaarkood say ku fasireen ha ku dhowaaninina masaajidda ha aadinina ilaa idinkoo aan salaad marka maxalu salaadaa laga wadaa calaa hada tafsiir ilaa idinkoo og waxaa dhahaysaan walaa junubanna ha aadinino ha u dhowaaninin idinkoo janaabo qabana masaajidkii ha gelinino junubkii xaaidkii isku mid aayaddan marka dalaaladeeda oo bacdi salaf min asaxaaba ay ku fasireen sidaas ayay u deliishadeen masaladan iyadan dad baa waxay mareen marka masaladanna khilaaf waa ku jira dabcan laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub waa daciif imaamu nawowi majmuucasoo ku tilmaamayo aayadday laakiin u qabsadeen bacdi selafna waa ku tageen khuraafaad marka ma aha laba dhibba marka waa jiraanoo masaa-ishii fiqigiiba caqiidadii lasoo dhexgeliyey mushkilo jirta waxa soo dhexgeliyeyna waa dad yaryaroo fiqigiina aan wax badan ka fiirinin xadiidkii aan wax badan ka fiirinin masaa-ishii usuushii furuucdii haddayba ansaxdo taqsiimkaas iyadana aan kala fiirininba marka wuxuu ku leeyahay haddii la yidhaha warnaag xaa masjid ma geli karto goormaa laga soo tego le waxaas naam kitaabkiiba kitaabadan waxa ku qoran in laga tegay u haystaan waxaas cilmi ma ahanayb midda kale wax allaale dad caqiidada ka dhunsan wixii uu ku arkaba baatil oo iskaga maleeyaan miisaan xaqa iyo baatilka miisaanka sharciga miisaan u adhacan hebelaan ku arkay waa iska baatil sheegaas hebelaan ku arkay waaba iska xaq wax jira maaha waa in marka xaqa iyo baailka cilmi lagu miisaaman marka laakiin masaa'il fiqhi oo culammadu isku khilaafeen aduu qowl waa iska dooran kartaa laakiin inaa ka dhigta maaha khuraafo iyo baab caqiide iyo lasoo gelaya mawuxuu ku leeyahay marka sheekadii suufiyadii unoo keenaysalafkii baaba yaasaanoo kale tilmaamayawax mas'alo marka mutasawifa iyo keyrkood u dhexaysa maaha waawaafu baa ka xaaraan adawaafu bilbeyti salaatu salaad baa dawaafkii laga dhigay lak waa lagu hadli karaa bis salaadna maxaa loo shardin jiray dhahaaro walwadu baa ka xaaraama jimaac naag xaa'ida in la wadiyo la jimaaco ma banaana ayb oo waa xaaraam iyadana oo ninkeedii marka uma tegi kara walistimtaacu baa ka xaaraama raaxaysi bimaa bayna surati warukbati xudunta iyo jilbaha inta u dhaxayso loogaga raaxaysto shaaficiyada marka waxay leeyihiin laba xadiis baa soo aroortay xadiis dhahaya markaa midaan xaayid hadday tahay nebigu meesheeda marka dhiigu iyo uu ka socdo mara iska saari jiray ama wuxuuna amri jiray an tatazira inay gorgorad ama macawiis iyo soo xirato marka waxay leeyihiin marka taasa waxaa laga qaadanaya meeshaas inaan la isticmaali karin iyo sadu dariica hadduu meeshaas u dhadhowaado waxaa laga yaabaa inuu marka xaaraantii ku dhaco sadu dariicadana dalaaladeedu xoogay leedahay shaygan intaadan xaaraanta ku dhici lahayd dariiqeedii iska dhaaf meesha ku salaysan tahay xadiid kalea soo arooray isnacuu kula shayin ila nikaax jimaac waxaan ka ahayn inta kale ku sameeyo laba xadiid oo waxaaweye dalaaladoodu aada moodid inay iscaaridaysan marka kanna in lagu xambaaro sadu dariica ahaan in loo reebay kanna lagu xambaaro xaaraan oo ninku haddii naagtii uu kaga istimtaaco xudunta iyo inta u dhaxayso jilbaha waxna kuma waajibayaan xaaraan buu ku dhacayna waa laga dhowrsanaya laakiin hadduu jimaac ku sameeyo marka xaaraan ku dhacay ayb intaasuu marka sheegay haweenta marka xaa'idkaa marka laga reebo salaada iyo dawaafka yacni marka laga reebo kuwa kalaa badane soonka marka laga reebo soonka ayb marka soonka laga reebo inta kale xaydku markuu ka go'o iyadoon qubaysanin ma samayn karta laakiin soonka iyadoo uu ka go'ay dhiiggii soonkii waa niyeysan kartaa iyadoon weli qubaysanin ibn cabdilbar taas bisuu ka soo reebay oo maalan naagtii saqdhax oo ka go'ay xaydku berrina waa soon welina marka iyadoon qubaysanin baa waagii u beriyey laakiin waa niyeysatay inay berri soonto tartiib iska qubaysanaya subaxii salaadday tukanaysaa soonkeediina waa wadaysaa sida ninka janaabada qababa hadday janaabo kugu dhacdo iyadoo habeen ay tahay oo soonkiina aad niyeysatay waaga uu kuu beriyo adoo junub ah waa qubaysanay keliya oo nebigu waaga marmar wuxuu beri jiray isagoo junub ah oo weliba jimaac oo xaaskiisa u tegey habeenkii janaabo ay kaga ahaatay waa iska qubaysan jire bisubxi salaaduna aadi jire soonka marka laga reeba laakiin inta kale maxay u baahan tahay tadahur waxaa marka bacdi eh, ahlilcilmi ay khilaaf geliyaan naagta haddii xaydka ka go'o ninka ma jimaaci karaa iyadoon weli qubaysanin bay khilaaf geliyaan cadaa ibn abi rabaax iyo daawuus iyo mujaahid baa waxaa laga soo raraa in iyagu ay fadwo jireen arrintaa inay bannaan tahay laakiin saddexdoodaba ibnulmundir wuxuu yidhi saddexdoodaba kama ansixin leyth ibnu abi sulaymaa ku jiro waana daciif wuxuuna khilaafay leyth ibnu abi sulaym ibnu jurayj ibnu jurayj baa isagu wuxuu yidhi naagta haddii xaydka uu ka go'o ibnu jurayj baa wuxuu wariyey daawuus iyo cataa iyo mujaahid iyo uu ka wariyey inay iyagu fadwoodeen inaynan ninku uunan jimaaci karin ilaa ay ka qubaysato marka labaa ka soo aroortay marka daawuus iyo laba qowl qowl waa jimaaci karaa iyadoon weli qubaysanin mar hadduu ka go-o iyo qowl dhahaya maya ma jimaaci karaa jumhuurta waafaqsan ibnulmundir marka wuxuu yidhi qowlka waa jimaaci karaa dhahaya waa daciif laythaa ku jiro maadaama uu khilaafay ibnu jurayj oo yacnii kutub sita looga soo saarood ogtihiin maadaama uu khilaafay warkiisu marka riwaayadiisu waa riwaaya munkara bal hadduusan khilaafi lahayn xataa oo mukhaalafo uunan samayn lahayn daciif u ahaan lahaa riwaayadiisu daciif ee aalid famaa baaluka hadduu mukhaalafo la yimid marka walidaalika marka wuxuu yidhi inuunan jimaaci karin kal ijmaaci oo kale wey owsaka kal ijmaaci oo kale wey ayb ibnu kaiirna itifaaquu soo raray itifaaq ibnu jariirna waxaan u malaynaya isaguna inuu itifaaq soo raray marka ibnu kaiir ibnu jariir iyo oo isagana kal ijmaaci yidhi yani waa culus tahay marka aayadda qur'aankuna waxay leedahay wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiidi falaa taqrabuuhunna xataa yadhurna faidaa tadaharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah xataa yadhurna qiraa'o kaleo marka qiraa'at abi bakr can caasim iyo xamza waxay akhriyeen xataa yadaharna walaa taqrabuuhunna xataa yadaharna maa macnaa yadaharna yatadaharna tadahurkuna waa maxay dhiig inuu iskiis iskaga go'maane camalaa ku jira ficil qofka uu la imaanayo xataa yadaharna ay yatadaharna ay yatadaharna oo ilaahay ka dhahaaro qaataana layidhi dhahaaro qaadashaduna waa qubays inay qubaysato aayaddaas marka riwaaye qiraa'adaas waxay daliil u tahay inaynan inaan loo dhowaa karin ilaa ay markaa qubaysato wayaxrumu cala aljunubi junubkii waxaa ka xaaraama hamsatu ashyaa shan shay asalaatu baa ka xaaraama salaad wa lqur'aani baa ka xaaraama wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisa iyo waxamluhu wadawaafu baa ka xaaraama walubsu fi lmasjid masjidka dhexdiisa inuu ku nagaado wa yaxrumu cala almuxditi midkii xadaay oo weysadu ka jabtayna alaaatu ashyaa baa ka xaaraam ah, salaatu salaad wa dawaafu dawaaf iyo wamassu lmusxafi wa xamluhu kii marka isagu eh, musxafka taabashadiisa ama xambaaridiisa marka ninkii weysada ka jabantay qur-aanka kor waa ka aqri karaa laakiin <clears throat> musxafka taabashadiisa ayaa laga xarimay halkaa marka kitaabkii koowaada ku dhammaaday kitaabu dahaara <clears throat> wabilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih w saxbi slm